سبحان الله إلهي وحلق براروجيه سبحانه على عظم شأن هذه المسائل مسائل شاسي آياتك سورة الإسراء كتلة وينك أرنكو دسوء وياه أي إله لقو براروجيه بقوله أراه ديسونا لقو براروجيه أولي ذلك أرنكاس مما سيبو كمديه أوحى وحيوذ إليك أرقى ربك ربك أوكو وحيوذ النبي ومن الحكمة حكمة الحادية عشرة مسألة كوي سبلاد وحوي aayatu suurati nisa aayadda suuratu nisa ku jirta allatii aayaddaasoo tusamaa lagu magacaabo aayat alxuquuq alcashara xuquuqdii tobanka ahayd aayadda lagu magacaabo oo aayaddii wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shayan ka bilaabanaysa bada'aha tacaala ilahi wuxuu ka bilaabay biqowlii buu ku bilaabay wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shayan xaqiisa ugu hormariyey athaaminata cashara ta sideed iyo tobnaad waxa weeye atanbiihu baraarujin calaa wasiyati rasuuli sal ly wasalam nebiga dardaarankiisi laysku baraarujiyo cinda mowtii markuu geeriyoonayo saasuu ka dhigay markuu nebigu geeriyoonayo dardaarankuu ka tegey dardaarankaa nebigu gooni uma qorin goonina muusan uu siin baraynin ee waxaa laga wadaa kitaabka alluu dardaarmay aayadahana waa aayaadka ugu muhiimsan bay ka mid yihin ahaalisata cashara ta saddexiyo tobnaad waxa weeye macrifatu xaqi illaahi ilaahay xaqiisoo la barto calaynaa dusheenna uu ku leeyahy xadiidkii mucaad sooma araabicata cashara ta afariyo tobnaad waxa weeye macrifatu addoommada xaqooda oo la barto calayhi ilaahay dushiisa ay ku leeyihiin idaa adduu hadday gutaan xaqahu ilahay xaqiisa ay gutaan hadday xaqa ilahay gutaan xaqa ilahay ku oo la barto oo janno inuu geliyo naar laga badbaadiya ahaamisata cashara masalada sideed iyo tobnaad shan iyo tobnaadi waxa weeye anna hadihi almas'ala mas'aladaas oo xaqa ilaahay addoommadu ay ku leeyihiin ah laa yacrifuhaa ma aynan garanaynin aktaru saxaabati saxaabada intooda badan saxaabada intooda badan maynan aqoonin mas'alada ah ruuxii tawxiidka la yimaada inuu ilaahay cadaab ka badbaadin jannana gelinayo oo maxay u gara waayeen waxay u gara waayeen nebigu mucaad buu u sheegay salawatullah waslamu caleyh mucaad markuu u sheegayna qari buu ku yidhi saa daraaddeed cilmi ay saxaabadu wada ogaadeen ma ahayne qaar badanoo ka a cilmi ka qarsoon buu ahaa nebigaana inuu qarsoonaada ugu talagalay salawatullah wasalaamu caleyh lixikmatin baaliga asaadisata casharata lixiyo tobnaad waxa weeye jawaazu kitmaani alcilmi cilmiga qarintiisa oo banaan lilmaslaxati maslaxa daraaddeed loo qariyo cilmiga in la qarin karo hadday maslaxa keento macnaha dadka qaarkii baa laga qarin karaa xilliga qaarkii waqtiyada qaarkoodna waa la qarin karaa saas wey hadday maslaxa keento haddaad ka cabsato cilmigan aada sheegayso dadku inay si uga faa'iideystaan ama fahamkooduba qaadi waayo xaditu naasa bimaa yacrifuun war dadku waxay garanayaan u sheega aturiiduuna an yukadab allah warasuuluh ma ilaahiy rasuulkiisa in la beeniy yaad deenaysaan dadka waxaa jira mustawahoodu wuxuu qaadi kari mustawahoodu wuxuusan qaadi karin dadkaan la hadlaysa golba ku xidhan marka cilmi ama dadkiibaan qaadi karin ama waxaad ka cabsanaysaa haddaad u sheegto inay fahamka xumeeyaanoo si xun u isticmaalaan oo mafsado weyn markaa ka timaado siyaabahaasoo kale cilmiga waa loo qarin karaa laakiin asal waxaa ah cilmiga inaan la qarinin oo la nashriyo oo dadka loo sheego asaabicata casharata toddobiyo tobnaad waxa weye istixbaabu bishaarati lmuslim ruuxa muslimka u bishaarayntiisa oo la jeclaystay sharcigu jeclaystay bimaa shay loogu bishaareeyo suruhu farax gelinayo ruuxa muslimka oo wuxuu jecelyaho ku farxayo loo sheego haddaad ogaato ruuxa walaalka a wax ka farqinayo lasoo degdeg hala daahi faraxa aad qalbigiisa gelisay keliyasa yaa ajir weyn lagugu qori ninkii loola jira kacab markii bishaaradiisu soo degtay iyo raggii saaxiibadii ah soo saxaabadu mayna u tartamin tartankaasoo kale weli walba wuxuu doonayaa ninka walaalkiiya farxa qalbigiisa gelaya ajirka ka imaanaya halkaasaa tartan loogu jira macnaha asaaminata casharata sideediyo tobnaadi waxa weye alkhawfu in laga cabsado cabsi laga cabsado min alitikaali isku hallayn iyo cuskasho la cuskado calaa sicati raxmat illah ilaahay naxariistiisa ballaadhnideeda ilaahay naxariistiisaa ballaaran inaan layska kala saaran oo layskaga tashanin ooda odhan ilaahay waa waasic raxma oo naxariistiisaa ballaadhan malaha wax ka waayi maayo sidaa daraaddeed camalka saa aad uga tagto laba mafsado weeyaane sicatu raxmatillaahi haddii aad ku fogaatana waxaa ka yimaada waxa lahahda alrajaa alghuluwi fi rajaa rajaha oo lagu fogaado waxaa ka yimaada mafsado dhib badan oo wax la yidhahda alamnu min makri illah dhagarta ilaahayow aad iska dhigato cadaabka ilaahayow iskaba halmaantada ciqaabtiisa ood iskaba halmaantaba xagga rajada unbaa kuu badano janaaba meel kuu taalla adig mafsadadaasaa ka timaada iyadana waxaad ka dhashay inaad camalkii dhan ka tagto laa salaad walaa soom walaa dadaal walaa sadaqo waa ka tegi talabaad ee dhanka kale kasoo jeeda waxa weyaan iyadana inay cabsida ilaah kugu badato oy qalbigaaga ka tambadato ood iyadana ku fogaato xadgudub ku samayso ayadana waxaa ka dhalasa alqanuutu min raxmat illah naxariista ilahi ad ka quusato oo ruuxii marka uu ama waashaba ama markuu naxariista ilaahay ka kulto intuu isnaco towbad lagaa aqbali maaya geli ruuxa markaasuu intuu isnaco uu xataa wuxuu bilaabaya inuu noqdo mujrimu aan dembiyadaa daynaynin maxaa yeele waxaa gelaysa kolleyyo kolley ilaahay wuu ka cadaabiyey bal maalmaha adduunyada kuu laaban uu ka farqabso waxaasaa ka dhalna balaayo noocaasoo kalaa kasoo baxda iyadan marka waxaa la rabaa dhexdhexaado marna cadaabka ilaahay iyo caradiisa fiiri marna ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa ballaaran fiiri labadaas kolba waxaa kuu soo baxaya nolol dhexdhexaadoo cabsi iyo rajo u dhaxaysa waa nolosha marka la doonayo ayb ataasicata cashrata sagaaliyo tobnaad waxa weye qowlu lmas-uuli ruuxa wax la weydiiyey oraahdiisa uu yidhaahdo camaa laa yaclamu wuxuusan garanaynin ruuxa la weydiiyey waa inuu yidhaahdo allaahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa yaqaan waxaa nidhi waa wixii ku saabsan masaa-isha sharciga ah yaa ilaah iyo rasuulkiisa la israacin laakiin waxyaalaha qaybiyaadka iyo ilahay tasarufaadkiisa iyo maxaa barri dhici doona iyo ilaahay unbaa la odhanaya ilahay baa garan baa lagu gaabsan alcishruuna middaas yani labaatanaadi masalada labaatanaadi waxa weeye jawaazu taksiisi bacdi annaas dadka qaarkii in lagu gooniyoolo oo bannaan bilcilmi cilmiga lagu gooniyoolo duuna bacdin qaar kaleeto sukado in dadka qaarkii cilmiga qaar ka mida lagu gooniyoolo qaarka in dadka intii kale laga qariyo ila mucaad nabigu waa u sheegay salawatulli waslamu calayh dadka kalena ka qaribiyey oo mucaad maxaa isaga looga qarin laayey waxaa looga qarin laaya nebigu wuxuu ku kalsoon yahay mucaad iimaankiisuu ku kalsoon yahay cilmigiisa maxaa yeele waa faqiihu saxaaba aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam wa marka nebigu wuxuu ogyahay salawatulli waslamu aleh mucaad inuusan fahm xun ka qaadanayninoo uusan isku halaynaynin yani bishaarada iyo kelimatu tawxiidka inaysan isku halayna dadaali doono saa daraadeed buu nabigu u gooni yeelay salawatullah waslamu marka way bannaan tahay culumta qaarkood in dadka qaarkii lagu gooni yeelaayo waa wax bannaan alxaadiyatu walcishruun ka kow iyo labaatanaadii masalada kow iyo labaatan waxa weeye ee aan duruustan soo marnay laga faa'iidaysanayo tawaaducuhu nabiga tawaaduciisa salawatullahi waslamu caleyh lirukuubi alximaari maxaa yeelay fuuliddu dabeerka fuulay daraaddeed maca alirdaafi iyo weliba fangelin calayhi uu dameerkii fangeliyey dameerka dushiisii weliba fangelin ku sameeyey yacni laba arrimo tawaadac waxaa la yidhahdaa inuu ruuxu isliido oo qabka iyo isla weynanka iyo kibirka uu meel iska dhigo tawaaducaas waxaa nebiga laga qaadanayaa ficilkaa uu sameeyey marka koowaad dameer buu fulay madaxda waaweyn ee isagoo kaleeto ana laguma yaqaano inay dameeraha fulaan fardaha iyo waxyaabahaas waagii hore lagu faani jiray bay fuuli jireen laakiin dabeerto ceebbayaagi isagu maya waxaasi agtiisa ma yaalin ta labaad ee siiba muujinaysa waxaa ka mid a gadaasha dambuu ka saaray mucaad madaxdana waxaa lagu yaqaanayo ragga kibraniyiinta iyo muluugta baabuurka uu saaran yahay inaan gadaashiisa ruux lasoo saarin saas wey baabuurka uu allahuma xaaskiisa iyo carruurtiisa ma aqaano laakiin ruux raciyadda ka mid a soo fuuli maayo isagiyo darawalkiisa u taasoo kaleeta wey marka fangelintu nabigu fangeliyey iyo dameerta uu saaraya labadu waa xusuusaysaa nabiga tawaaduciisa salawatulli wasalaamu caleyh inuusan isla iyo qab wax la yidhahdo uusan ku jirin nabigeena salawatulli wasalamu caleyh ayib athaaniyatu walcishruun ta tobnaadi waxa weye jawaazu lirdaad fangelintu inay bannaan tahay cala daabati shayga uu ruuxu saaran yahay iyo neefka xoolaha uu saaran yahay inuu cid kale gadaal ka saari karo inay bannaan tahay bay kutus hal shardi baa loo dhigaayo waa inaysan neefka u dhiibsanaynin hadduu neefka ku rafaadayo ama dabeer ha ahaada ama faris ha ahaada ama geel ha ahaadee hadduu ku rafaadahayo oo dhib u geysanayo ma banaana leanna mashaqada xoolaha in la dhibaayo oo wax ayaga tankooda dhaafan la saamaraayo waa shay aan banaanayn haddiise laakiin uu qaadi karo waa bannaan tahay waa la saari karaa ahaaliatu walcishruuna saddex iyo labaatanaadi waxa weye fadiyatu mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal fadligiisa fadli dheeraada iyo xadiid ku sugan uu leeyay maxaa yeele nebigu cilmigaasuu ku gool yeelay talabaadna dameertu saarnaabuu gadaal ka soo saaro wuu soo dhoweystay fadli dheeraadoo uu leeyahay bay kutusi macnaha alraabicatu walcishruuna midda afar iyo labaatanaadi waxa weeye cidamu shani hadihi lmas'ala mas'aladaasi weynankeeda mas'aladaa arrinkeeda iyo sida uu u weynyahay waa tawxiidkii waay tawxiidka iyo weynankiisana way kutusiyo nebigu sal ly wasalam mucaad buu weydiiyey haddana wuu u sharxay wuu u caddeeyey taasay kutusaysaa macnaha inay arrin weyn tahay aysan sahlanayn ayay kutusaysaa hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma waslama cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam hiya iyo alasmaa sifaat ayaan sharaxi karabnaa insha allahu tacala duruusta inoo soo socota wabilahi tawfiiq alxamdu lilahi rabi lcaalamiin العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب يهي باب هو خبر مبتديه سحسين يهي بلده كلام هذا كان باب باب فضل التوحيد توحيد كفضل جيسي baabkii loogu talagalay wey ama baabkii lagaga hadlayay wey wamaa wa baabu maa shay baabkii wey yukafiru uu tirayo towxiidku oo min adunuubi dembiye ah dembiyada uu towxiidku tirtirayana baabkii lagaga hadli lahaa wey macnaha macnaha baabku waa sida fasalka oo kale oo waxaa laga wadaa markay culimadu ay wax qaybinayaan iyo kitaab iyo baab iyo fasal iyo waxsaasoo kale u uqeybiyaan marka tawxiidka fadligiisa unbuu ku saabsan yahay baabkani iyo tiridda uu tawxiidku dembiyada baabi-iyo ruuxii tawxiidka la yimaada in dembiyadiisa loo dhaafay baabkaas ku saabsan yahay wamaadaasi marka waxaa laga dhigi karaa mawsuulo oo waxay noqonaysaa baabu fadli tawxiid wa fadli takfiirihi wafadli maa ay aladii yukafiruhu min adunuub iyo shaygii uu tirayey ee dembiyada ahaa ama maada haddii masderiye laga dhigo waa la heli karaayo wamaa yukafiru ay takfiirihi min takfiirihi addunuuba iyo tiridda uu tawxiid ku tiro dembiyada tiro wa qowlihi tacaala buu baab u yahay wa baabu qowlihi tacaala wey الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين كوا آمنوا رمي ولم يلبسوا أن كبرحن إيمانهم إيمان كود بظلم عن ظلم كدر أولئك كواس لهم وحا أسقنا ذي الأمن نمتقليو وهم إياك كلي قد بانا مهتدون kuwa hanuunsan ah iyagana hagaagsan oo toosan aayadda waxay sheegeysaa dadkii ciddii la timaada laba shay inuu laba abaalgud leeyahay labada shay uu la imaanaya waxa weeyaan aliimaan waa mar koobaad marka labaad ama tiirka labaad ee uu la imaanayana waxa weeye inuusan iimaankii wax dulmi ah ku dhex darin iimaan khaalis ah oo baraxla tawxiid baraxla ruuxii la yimaada oo wax dulmiya dhex gelin laba abaalgud buu leeyahy abaalgudka koowaadi waxa weeyaan nabadgeliyuu leeyahy adduuniya aakharaba waa la nabadgelin abaalgudka labaadna waxa weeye wuu hanuunsan yahay oo waxay markhaati u tahay dadkii toosnaa ee jidka toosan hayey ayuu ka mid yahay wey macnaha labadaa arrimood baa looga markhaati kacay aayaddan marka markay soo degtay saxaabada nebiga sal alla alay slam aada bay ugu dhibaatoodeenoo faham ay ka qaateen bay aada ugu dhibtoodeen sida imaam axmed iyo keyrka uu warinayo xadiidka bukhaarina uu warinaya nebiga sal alla alay slam aayaddani markay kusoo degtay ayay saxaabadu waxay u fahmeen alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmiga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa shayga oo meeshiisii ku habboonayd meel aan ahayn la dhigo dulmiga asalkiisaasa la dhaha shirkigu marka dulmi wey maxaa yeelay waa cibaado meesheedii iyo ciddii lahayd cid aan ahayn cid aan ahayn la siiyey oo meeshay ku habboonayd meelaan ahayn la dhigay meelaan ku habboonayn la dhigay wey dembiyada oo dhanna waa dulmi maxaa yeelay dembigu waa ficil ama waa qowl meel uusan ku habbooneyn la dhigay wey kulligood marka waa wada dulmi waxay marka saxaabadu u fahmeen aayadda qur-aanka ah ilaan aayaddu waxay sheegtay inay iimaanna la yimaadaan shardina ay tahay iimaanka inay ka ilaaliyaan inuusan wax dulmi la yidhaahdo barxin dulmigiibay marka waxay u fahmeen dembiyadii inay soo gelayaan shirkigii waaba ku jira isaguy laakiin waxay u fahmeen dembiyeeda ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen ruuxii la yimaadaay iimaankiisa inuu barxay sidaa daraaddeed inuusan nabadgelyada iyo hanuunka midna lahayn saasay u fahmeen markaase waxayda ayunaa lam yadlim nafsahu yaa rasuul allah oo midka annaga naga mid ah ee aan lafihiisa dulminin yaa waaya ruuxaan dulmi la imaanin oo haddii la yidhahdo dulmiga dunuubtaa laga wadaa waa cidda aan dambaabin tahay oo annaga naga mid ah cid walba waa dambaabti marka waxay u fahmeen ciddii dambaabtayba inay iimaankiisii ku baraxday dulmi wabitaali inuusan amnin helaynin hanuunsanaynna muhtadina inuusan ahayn saasay u fahmeen markaasay arrintaasi aada u dhibtay nebigaa marka salawatullh wasalaamu caleyh bay arrinkii weydiiyeen markaasuu nebigu si yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi leysa kamaa taquuluun saad leedihiin ma aha saad u fahamteen ma aha alam lam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin baa laga wadaa buu nebigu yihi salawatullah waslamu caleyh awalam tasmacuu ilaa qowli luqmaana libnihi yaa bunaya laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim saasuu nabigu yihi salawatullh wasalaamu caleyh siaad u fahamteen ma ahee shirkigan waxaa laga wadaa aayad dulmigan waxaa laga wadaa shirki baa laga wadaa oo ruuxu waa inuu iimaan la yimaado iimaankaa uu la yimidna waa inuusan shirki ku barxin oo shirki ka ilaaliyo ee lagama wado dunuubtii ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen inuu iska ilaaliyo oo hadduu iska ilaalin waayo muhtadina ma aha yani waxa weeyaan amnina ma helayo saa lagama wadee iimaanka shirkiga ka ilaaliya wey macnaa tawxiidka shirkiga ka dhowraa waxaad ku tusaya qur-aankoo u adeegsaday dulmiga shirki u adeegsaday hadalkii luqmaan dardaarankii wiilkiisa u dardaarmayay ee uu ku yidhi wiilkaygiiow ilaahay cid kale waxa ugu darin oo ha la wadaajinin maxaa yeelay shirkigu waa dulmi weyn wey dulmi la gala ka ugu weyn wey shirkigu kaasaa marka laga wadaa ujeedada marka aayaddu waxa weeye dulmiga tawxiidka iyo iimaanka keligii haddaan shirkiga laga saarin waxba ma tarayo saas wey walam yalbisuu iimaanahum bidulmin waa shardi waayo waa inuu ruuxu tawxiidka markuu la yimaado tawxiid barxla oo saafi ah oon waxba lagu darin oo soocana ah waa inuu ilaahay ula yimaado subxana wa tacala saa hadduu sameeyo wuxuu ilaahay ku abaalmarinaya subxaana wa tacaala inuu macnaha hanuuniyo ah, adduunka intuu joogo cadaab aakhariya mid adduunna laga nabadgeliyo oo muhtadi uu noqdo aaminna uu noqdo ka nabadgalo ciqaabta ilahi subxana wa tacaala ayib su-aal baa marka meesha imaanaya ishkaal su-aashu waxa weeye dad waxaa jira muslimiin ah oo iimaan la yimid shirkina aan gelin haddana isla markaa aakhare markay tagaan la cadaabi oo cadaabka la geyn oo aan nabadgeliyadii la sheegay oo ulaa'ika lahum almnu aan helaynin haddana maca daalika waxay la yimaadeen tawxiid aan shirki lagu darin bal sida لأن النبي شيء صلوات الله والسلام على ضد مسلمين تكمل إلا عقاب دون لا عذاب دون كوار مايان لكن عذاب كوار لقلين ذنوب إليه ما دين دراتي ما كوهر إيمان إذا مركا النصوص تاسي آيات ما كوهر إيمان يعني ما يكمهر إيمان يعني حايا لي آيات شرد وحكا دكت الظلم وإن صروح كبر حن ظلمك هذا ماشا آيات كهل ليسنا وشركي shirkigaa marka wuxuu qaybsamaa shirki akbaroo weyn oo islaamka lagaga baxayo shirki asqara shirkiga asqarka ah wuxuu la mid yahay dunuubta waaweyn marka iimaanku carabkana waa ka dhaca qalbigana waa ka dhaca xubnahana waa ka dhaca intaasuba waa inay kaga markhaati kacaan waa inuu qalbiga galo oo qalbiga ku dego marka xigtana waa inuu carabku ku dhawaaqo marka saddexaadna waa inay xubnuhu fuliyaan iimaanka noocaasa macaasida iyo dembiyada la gelayahay way dhaawacaan cinda ahlisunna waljamaaca ruuxii marka iimaan kaamil ah oo waxba barxin la yimaadahay shaki kuma jiro inaysan cadaab taabanayn oo jannada ilahay u gelaya subxana wa tacaala laakiin dad baa waxay la imaan doonaan iimaan naaqis ah oo kala dhiman oo macaasidii iyo dunuub lala yimid ay dhaawacday iimaan noocaasoo kale dadka qaarkii la imaan doonaan waa qolyaha qolaya qolyaha cadaabka ilaha geli doono subxana wa tacaala ee muslimiinta ka mida haddana uu laga soo saari doono aan ku waari doonin saas wey man ilahay baa saa u qeybiye subxaana wa tacaala aayadda kaleeto waa ka ilahay ku odhanay uma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat saddexdaa wey muslimiintu kitaabkii waxaan dhaxal siinay buu alla leeyahy subxaana wa tacaala kuwaanu xulanay oon doonanay oo addoommadanada ka mid a ah. markaasaa waxay isugu dhex jiraan daalim linafsihi mid lafihiisa dulmiyey iyo mid muqtasid ahoo dhexdhexaad ah iyo mid saabiq bilkhayraad ahoo ka hormaray oo khayrka iyo wanaagga ku hormaray oo keyrkii dhaafay saddexdaa qaybood bay isu dhex yaallaan daalim linafsihi waxaa la yidhaahdaa waa ninka diintii wax la yimid oo acmaal saalixa la yimid dembiye waaweyna la soo hoyday oo la yimid dembi iyo marka camal wanaagsan buu labadaba isku dawadaa khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi-a wey camal wanaagsan iyo mid xun buu isku garab wadaa kaa daalim linafsihi baa la yidhahdaa muqtasidka waxaa la yidhahdaa wixii waajibaad aha waa la yimid wixii muxaramaad ahaana waa ka tegey laakiin intaa wax dheeraad ahoo ka badanoo uu la yimid ma jirto kaasina waa midkaas labaad ka saddexaad waxa weye saabiq bilkhayraat weeyaano waajib oo dhan waa la yimid xaaraam oo dhanna waa ka tegey iyo xumaan oo dhan wuu ka tegey wuxuu weliba intaa ku daray intaasoo sunno iyo naafilo iyo dheeraad dheeraadoo acmaaluu la yimid makruuhiina waa ka tegey kaa saabiq bilkhayraat baa la yihahda saddexdooduba waa ummatu maxamed waay saddexdoodubana jannaday wada gelayaan laakiin way kala sarreeyaan saabiq bilkhayraatku waa ka ugu horeeya oo isagu waxa weye jannadu gelayaa isagoo macnaha waxway cadaab la marin muqtasidku sidoo kale ulaaika lahum alamnu buu gelaya laakiin daalimkaasi linafsihi isagu ulaaika lahum almnu wahum muhtaduuna ma gelayo amniga mutlaqee buuxa oo naartu inaysan taabanina isagu ma helayo laakiin wuxuu helayaa amni muqayad ah oo naarta inta lasoo mariyo markaa kadib in jannada la geeyaa ayuu leeyahay macna saasaa marka loo qaybsamayaayo ummaddu ay u qaybsamaysaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku darin oon ku dheehin wey ku badxin iimaanahum iimaankooda bidulmin aan ku badxin shirki aan ku dhex darin ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday alamnu nabadgelyaa u sugnaatay cadaabka ilaahay adduunka inay ka nabadgalaan aakharana inay ka nabadgalaan wa hum iyagaana muhtaduuna kuwa hanuunsan ah kuwa hanuunsanna iyaga weeyaane jidkii toosnaa hayo wey macna shardiwey marka waa si aan xalayka kasoo warramaynayo darsigeedna horo tawxiidku labadiisa tiir ta koobaadi waxa weeyaan iimaan ta labaadna waxa weeyaan nafyi oo diido oo inaan iimaankaasi shirki iyo xumaan iyo waxyaalo kale lagu darina macna can cubaadat bni saamit qaala qaala rasuulu lahi sal lay wasalam nabigu wuxuu yihi man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah man shahida ciddii qirta an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allaahu alla mooye waxdahu xaal uu keligii yahay laa shariika cidla wax la wadaagtana lahu isaga la wadaagtaana mawjuudun mid jira uusan ahayn sidaasi ruuxii u qira ayb wa anna muxammadan ciddii qirta waman shahida ciddii qirta anna muxamadan muxammed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay wa warasuuluhu iyo rasuulkiisa wa anna ciisa ciisena cabdullaahi addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa wa kelimatuhu kelimadii ilaahay inuu yahay kelimadaasoo alqaaha uu riday alle ilaa maryam maryam xaggeeda uu riday wa ruuxun ruux inuu yahay oo minhu xagga alle ka timid ninkii qira wاljannata waman shahida ciddii qirta aljannata jannada qirta xaqun inay tahay wاnnaara naartiina xaqun inay tahay adkhalahu allahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannaduu gelinaya calaa maa kaana wixii ahaaday dushiisaa lagu gelina oo min alcamali camala wuxuu camal la yimid ee uu wato intuu dooniba ha dhannaadee ayaa jannada lagu gelin buu nabigu leh salawatullah waslaamu caleyh akhrajaahu saxiix lbukhaari iyo saxiix muslim ba xadiid ku yimid oo saxiixaynka ayaa soo saaray xadiidku dhowr arrimood oo mabaadi'da tawxiidka ka mid a ah ayuu ka hadlayaa midda koobaadi waxa weeyaan inuu ruuxu qiro in uusan jirin ilaah xaq lagu caabudo alla mooyaane subxaana wa tacaala waxdahu waa lasii adkeeyey waxdadaasi waxay adkeynaysaa ila allahu day adkeyn laa shariika lahuna waxay sii adkeynaysaa laa ilaahay adkeynaysa yani waxa hadalkii baa lasii adkeeyey ninkii qiraa mid xaq lagu caabudo inuusan jirin laanna ilaah waxaa la yidhahda sidiisaba macbuud waaye waxaa soo gelaya macbuud bixaq wa macbuudun bigayri xaq inta la caabudaa waxay isu dhex yaallaan mid gar lagu caabudayo oo cibaadadan iyo waxaan la siinaya gar u leh oo xaq u leh iyo mid gardarro ay ku tahayoo loo soo boobay ama xatooyo loogu soo qaaday oo gardarro lagu siinayo cibaadadan labadaasaa la kala saari oo sidaa daraaddeed baa laa ilaaha macnaheeda saxa waxa weye laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaayey ma jiro ila allahu alla mooyaane waxaa baxaya marka kuwa faraha badan ee xaqdarrada lagu caabudo ee cibaadada lagu siinayo magacay dooniba ha lahaadeen ama macnaha waxa weye malaa'ig ha lagu magacaabo ama rususha ilahay qaar ka mid a ah ha noqdeen ama awliyada ha noqdeen ama amwaadda qaarkood ha noqdeen ama geedaha ha noqdeen waxay dooni ha noqdeen magacay dooni ha xambaarsanaayen maxaa yeelay cibaadadaa la siinayaa ee xaq maaha gardaray ku tahay ciddii sidaa qirta oo inta ka dambaysana ku dirtaay jannadu ilaahay gelinaya subxana tacaala shahaadateynka marka qiridooda shuruud badan baa loo shardeeyaa in afka uun carabka laga yidhahdo keliya ma ah way noo imaan doontaa insha allahu tacala gadaal baan kaga hadli doonaa laakin laa ilaaha ila allah islaamkao dhan bay matalaysaa islaamkao dhan ayay matalaysaa maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal waay laysa aliimaanu bitamani wala bitaxalli walakin maa waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal iimaanku sidiisaba sheegasho ma ah tamani iyo uun iska jeclaysasada ma ah ee waa wax qalbiga ku weynaado oo qalbiga ku sugnaada kadibna camal camal uga markhaati kaco camal uu ku xigsada wey macnaha yacni waa wax qalbigana degaya carabkana kasoo fulaya xubnaha intoodii kaleetana yani waxa weeyaan saamayn ku yeelanaya ayaa iimaanka la yidhaahda marka laa ilaaha ila allah wax saalan maaha innaga waxay waxaynala tahay wax fudud oo ciddii iska tidhahdaba jannada iska geli sida axaadiista inoo imaan doonto laakiin shuruud badan bay leedahay oo gadaal dambe insha allahu tacala aan ka sheegi doono oy ka mid tahay ugu horeyso shardiga ugu horreya alcilmu bimadluuliha macnaheeda ruuxu waa inuu garanayo laa ilaha illa allah marka wax u tarayso waa inuu macnaheeda fahmayo hadduusan macnaheeda garanaynin oo uun kelimo uun afka laga odh yidhaahdo ay ka tahay ama abkasoo gaadh waa laleeyahay dadku saasay leeyihin iska dheh unay ku tahay waxba tari maysa marka waxdahu laa shariika lah waxaa lagu adkaynayaa hadalkaa horaa labadoodaba lagu adkaynayaa taasi waa ka koobaad wey ta labaadi waxa weeye ama mabda'a labaadi mabaadi'da tawxiidka ka mid a ah xadiidku sheegay wa ana muxamadan cabduhu rasuuluhu muxamedna inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa inuu yahay waa inuu ruuxu qiro u fiirso laba arrimood baa laysdaba dhigay addoonnimona waa lagu sifeeyey nabiga salawatulli waslamu caleyh rasuulnimona waa lagu sifeeyey laba qolaa lagula dagaalamaya qolo waa qolo nabiga salawatullhi wasalaamu calayhi intay guluwi iyo xadgudub ku samaysay dhaafisay martabadii addoonnimada oo addoonnimadu waa mansilada ugu sarraysa ee sideeda makhluuq uu gaadho wey saa daraaddeed baa ilaahi subxaana wa tacaala markuu nebigiisa tilmaamayey maqaamaadka ugu sarreeya markuu ku tilmaamayey addoonnimuu ku tilmaamay waxyiga degitaankiisa iyo marka laga warramayo waa sharafka ugu sarreeya wey haddana addoonnimuu ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam bicabdihi addoonnimaa lagu tilmaamay nabiga salawatullah wasalaamu caleyh yani tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi addoonkiisa waa nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh addoonnimo marka wax ka dhex bixi karo oo makhluuqa ma jiro waxaana lagu kala fiicanyo lagu kala sharaf badan yahay addoonnimadaa sida loogu kala fiican yahay ruuxba ruuxu ilaahay uga addoonsan yahay buu ka sharaf badan yahay sidaas weyaan maxaa yeelay ruuxu addoonnimada ilaahay hadduu ka baxo cid kale unbuu addoon u noqon ama ibliis buu addoon u noqon ama adduunyo iyo dirham iyo diinaar buu addoon u noqon ama cid kale unbaa addoon ka dhigani laakiin addoon waxaa ugu fiican ka ilaahay subxaana wa tacaala keligii addoon u ah marka waxaa lagula dagaalamaya cabduhudaasi qolyaha nebiga ku xadgudbay salawatullahi wasalaamu calayhi oo xuquuqdii ilaahay uu lahaa qaar ka mida siiyey sida baryada oo kale u yeedhashada oo kale u gowraca oo kale tala saarashada oo kale yani waxa weeyaan dhibka in laga magangalo dheefna la weydiisto waxyaalahaasoo kaleeto dadka nebiga u tiiriyey salawatullhi wasalaamu calayh ama cilmul heybka oo dhan inuu og yahay oo yaqaana ku sheegay qolyahaasaan yaa lagu radino caddoon ilaahay weye addoon ma dhaafsiisna nebigu salawatullahi wasalaamu calayh qolyahaasaa lagu radin wa rasuuluhuna waxaa lagu radinayaa qolyaha nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh meeshii uu mudnaa ka soka mariyey oo ka gaabiyey oo ama rasuulnimadiisii diiday ama rasuul wuxuu mudnaa oo in la rumeeyo oo la raaco oo la jeclaado oo la qadariyo oo la xushmeeyo oo hadalkiisa hadallada kaleeto uu ka weynaado wix xuquuqdii noocaa ah ee rasuul lahaan jiray qolyaha ka soka mariyay nebiga salawatulli wasalaamu calayhi bay raddi ku tahay wa rasuuluhu sida dhexdhexaadkaana waxay tahay inaad addoonnimada usugto nebiga salawatullhi wasalaamu calayh risaale iyo rasuul ilaahay inuu ahaana aada u sugto mid walbana meeshay leedaha aada dhigto sidaa wey sida la doonaya macna wa ana muxamadan cidii qirta muxamedna cabduhu addoonka ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay kii ilaahay uu soo dirsaday inuu yahay soo dirsigaa waxaa ka laasimaya hadalkiisa in la rumeeyo amarkiisana la qaato wuxuu rabayna laga hadho hadalkiisuna uu kaala weynaado cid walba hadalkii iyo dhaqanku nebigu leeyahay salawatullah waslamu caleyh saasaa macnaha rasuulnimada ka laazimaysa uluwiga nabiga lagu sameeyey salawatullah wasalaamu aleyh waxaa ka mid a masalan fi kitaab burdaha oo kale abyaadda kusoo aroortay qaar ka mid a waxaa ka mid a yaa rasuula allahi ma lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadisi alcimami ina min juudika addunya wadarataha wa min culumika cilmu allawxi waalqalami abyaadaasi macnaha waxa weeye kutubtii buu dadku akhrisan jireen unbay ka mid tahay macnaha abyaadda ku tahay waxa uu leeyahay yani ou nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi kolley waxuu u badan yahay murduha amaan nabiga la ammaanayo salawatullahi waslamu calayh laakiin waxaa kusoo soo aroora abyaadda qaarkood oo huluwi iyo xadgudub nabigu xaggiisa la dhaafiyey salawatulli waslamu caleyh ka muuqato sida abyaaddaasoo kale wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay cid kale oo aan magan gelin ma ay jirto dhibaatooyinka waaweyn ee dadka wada gaadha markay dhacaan adiga mooyaane cid kale loo carar maba jira dhibaatooyinka waaweyn waa abaaraha iyo nabadgelyo darrada iyo gaajada iyo roob la-aanta dhibaatooyinka waaweyn markay dhacaan cid kaloo loo carara ma ay jirto oon rasuulka ilaahay ahayn sala allahu caleyh wasalam cajiib oo ilaahay arow rasuulku sal alla alay wasalam ma leeyahay xaqa noocaas oo kale mise waa xaqi ilaah waa xaqi ilaahay ilaahay baa loo cararayo dhibaatooyinka looga cararaa aman yujiibu lmudara idaa dacaa cidda ruuxa dhibaataysan markuu u dhawaaqday ajiibaayay tahay waa allah ailahun maca allahi marka ma cid kaloo ilahay lala baryaa jirta oo ay ilaah kaleeta oo la garab dhigo maya marka waxay ka mid tahay huluwi yani beydka labaad wuxuu leeyahay waxyaalahaad noogu deeqday waxaa ka mida nebiyow eed ummadda ugu deeqday adduunyada iyo aakharaba darada waa aakhara wey yani adduun iyo aakharaba waa deeqdaad adigu bixisay cilmigaagana waxaa ka mida lowxa iyo lowxu maxfuudka iyo qalinkii qoray wax alla wixii cilmi ku yaallay oo dhan waa cilmigaaga qaar ka mida wey cilmiga nebiga wuxuu ka ballaaran yahay salawatullahi wasalaamu calayhi lowxulmaxfuudka iyo qalinkii qoray cilmigay qoreen iyo cilmiga ku yaalla cilmiga nebiga ka ballaaran salawatullahi waslamu calayh waa qeyb cilmigii nebiga ka mida saasaa ku taalla beytka tayb oo ilaahay subxaanah wa tacaala heerkaada iyuu gaarsiiyey nebigiisa salawatullahi wasalaamu calayh isaguse nebigu salawatulli wasalam ma sheegtay inuu halkaa joogo maya waa diiday nebigu salawatulli wasalaamu calayh laa taquluunii kamaa atarat innasaara ciisa bna maryam war ha iigu xadgudbina siday nasaaro iyo kiristan ay ugu xadgudbeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam faquluu cabdullaahi wa fa inamaa ana cabdullaahi warasuulu waxaad una tidhaahdaan un markaad ka badbadisaan waa addoonkii ilaahay waana rasuulkiisii anigu rasuul ilaahay iyo addoonkiisii baan ahay halgeynida meesha la geeyey nabiyullaahi ciisa calayhi salaam marka cilmiga ilaahay oo dhan buu yaqaanaa waxa weeyaan waa xadgudub wey xadgudubkaasoo kale kaletaa yaa la ogolayn oo la diiday maxaa waa xuquuq ilahi subxana wa tacala wa ama ciisa ciisena ciddii qirta cabdullaahi addoonkii ilaahay uu yahay isagana iyo warasuulu rasuulkiisii inuu yahay ciisa wuxuu ka mid yahay daatadiisa iyo shaksiyadiisa wuxuu ka mid yahay khalaa'iqdu waxyaalaha ay aada ugu qaybsan yihiin maalan saddexda diimood ee ugu waaweyn hadda adduunka waa yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamka waay saddex mawqifoo kala gedisan bay ka kala taagan yihiin saddex mabda oo kala gedisan bayna ummadahooda ka kala rumaysan yihiin maalan yahuudiyadu yahuuddu waxay rumaysan tahay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam inuusan nebi ahayn bal iskaba daar inuu nebi yahay dhalashadiisii hor hore xataa inaysan sharci ahayn inuu ahaa waladu zinaa garac inuu ahaa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira yacni inuu garac ahaabay ku sheegaan maryamna ay soo garcatay iska badaa inuu nebi noqde yahuudi mowqifkaasi taaganta kiristanka iyo qolada nasaarada sheegtana waxay iyaguna leeyihiin way ku qaybsan yihiin laakiin waxay u badan yihiin kuwan kaatooliga ah waxay qabaan inuu yahay wiilkii ilaah waa wiil ilaahay dhalay subxaana wa tacaala ama meehee waa ilaahay oo ilaahaa dhowr ahoo saddex haddana mid awey saddexdaa ilaah ka kooban yahay haddana midka isku ah yuu mid ka yahay mid ka mida waay hore ka mid a iyadana rumaysan intaaba islaamku mawqifkiisu waa ka gedisan yahayo horta marka koobaad addoon ilaahay buu ahaayo ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala ilaahayda ma aha wiil ilaahna ma aha waa addoon ilahay addoommadiisa ka mid ina matala ciisa cinda allah ka maali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun aadam oo kaleeto bu ah sida ilaahay aadam u abuuray unbaa isagana loo abuuray weliba abuuristii nabiyllaahi aadam baa ka qariibsan oo ka cajab badan abuurista nabiyllaahi ciisa calayhi salaam maxaa yele nabiyllaahi aadam ilaahay wuxuu abuuray isagoon hooyiyi aabo midna lahayn laakiin kay hooyuu leeyay kodaa cajab badan marka waxaa cajab badan nabiyullaahi aadam calayhi salaam saas way abuurka xaggiisa marka layidhaha marka saas daraaddeed baa marka nebigu salawatullhi waslamu caleyh mabaadi'da tawxiidka wuxuu ku daray nebi ciise waa inaad u rumayso addoon ilaahay inuu yahay rasuul ilaahayna uu yahay waana mabda islaamku qabo wey addoon ilaahayna waa ahaa rasuul ilaahay soo dirsaday oo nabiyullaahi muuse ka dambeeyey oo ilaahay uu kitaab usoo dhigay kitaabkii injiil ahaa saasay muslimiintu rumaysan yihiin waana mabdaa mabda wey kiristankuna waa ku xadgudbeen oo xaddiisii bay tillaabiyeen yahuudduna meeshii uu mudnaabay ka soka mariyeen oo iyaguna meel hoosay dhigeen nasaarana waa ku xadgudubtay islaamku dhexdhexaad wey addoon ilaahay wey waana rasuulka ilaahay uu soo dirsaday sala allahu calayhi wasalam wa ana ciisa ciddii dirta ciise cabdullaahi addoonka ilahay inuu yahay warasuulu rasuulkiisa iyo wa kelimatuhu kelimadiisii ilaahay weedhiisii oo alqaaha uu riday ilaa maryam ciisa baa lasii tilmaamaya waxaa lagu tilmaamayaa addoon ilaahay buu ahaa rasuul buu ahaa abuuristiisii hore qaabkii lagu abuuray ayaa wax laga sheegayo kelimadii ilaahay ee ahayd kun ayaa lagu abuuray wa kelimatuhu waxaa laga wadaa ilaahay subxaana watacaala markuu abuuray wuxuu ku abuuray kelimada uu wax walba ku abuuro oo ah kelimatu kun wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam kelimadaana waxaa lagu tuuray maryam oo uurka maryam iyo makaankeeda ayaa meeshaasa ilaahi subxaana wa tacaala uuga dhigay meeshii macnaha lagu abuuri lahaa lagu amaamudi lahaa marka kelimadii ilaahay kelimadii ilaahay waxaa loo leeyahay ila makhluuqaadkao dhan kelimadaasay ku abuurmaane kelimaadka kale oo dhan taqriiban sabab bay leeyihiinoo waa aabbo iyo hooyi iyo waxbaa lasoo mariyaa sabab noocaasoo kaley ku yimaadaan oo ilaahay sabab buu u yeelaa laakiin nabiyullaahi ciisa calayhi salaam asagu kelimada si gooniya ah waxaa loogu tilmaamayaa biduuni sababin aabba la-aan ayuu ilaahi subxaana wa tacaala kelimadiisaa ku abuuray toos ayuu ugu abuurmay macnaa saas weyaan ayb kelimadaa marka jibriil baa lala soo diray waxaa kaloo lagu tilmaamay ruuxun minhu waa ruux ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid waa ruux ilaahay abuurayo xagga rabbi ka timid subxaana wa tacaala wa ruuxun minhu waxaa laga wadaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ruuxda la geliyey tii malakul jibriil markuu u yimid maryam fii suurati maryam markuu ilahay kaga warramayo subxaana wa tacaala fanafaqnaa fiiha fiihi min ruuxina ruuxdaa lagu afuufay malakuljibriil loo soo dhiibay ee lagu abuuray taasaa xagga ilaahay ka timid oo ilaahay baa abuuray subxaana wa tacala saasaa iyadana laga wadaa wa ruuxun minhu culimmada nasaarada qaar ka mid a ayaa culimmada islaamkay waxay ku xujeeyeen waxay yidhahdeen diintiina lafteedu waxay sheegaysaa nebi ciise ruuxdiisu inay ilaahay ruuxdiisa ka timid oo ilaahay qeyb ka mida ah inuu yahay diintiinaaba sheegaysa oo xagee ku taalla wa ruuxun minhu ruux ilaahay ka midoo qeyb ka mida ah wey minhu minhudaasoo marka waxay ka dhigeen tabciidiyo oo gobol ilaahay ka midoo ruux qeyb ilaahay ka mida ah ayaa yuu ka yimid diintiinnaaba leh waxaa la yidhi see dhahaysaan qowlahu tacaala wasakhara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi jamiican minhu ilaahay wuxuu idiin sahlay samaawaadka iyo dhulka iyo inta ku dhex nool kulligoodna minhu ma isagay ka mid yihiin baad dhahaysaan mise xaggiisay ka yimaadeen baad dhahaysaan xaggiisay ka yimaadeen wey minhu waa minhu minhudan maxaad ku tirahdeen ilahay qayb ka mida ah wey minhuda makhluuqaadkao dhan ku jiraanna ilaahay qayb ka mida ah maaha maxaad u dhahaysaan marka minhuda lagama wada tabciidiyo ibtidaa'iye wey yacni ruuxun kaa'inatun min allahi wey ruux xagga ilaahay ka timi subxaana watacaala oo xagga alle kasoo fushay oo xagga alla laga abuuray ruux noocaasoo kale ilahay ku abuuray subxana wa lagama wado ruux ilaahay qayb ka mid ah ayaa lagu abuuray waa macnaha iyagu ay wataan waa macno khalada wey wa kelimatuhu inuu yahay ruuxii qira kelimadii ilaah alqaha kelimadaasoo ilaahay uu riday ilaa maryama maryam xaggeeda uu u riday wa ruuxun ruux inuu yahay oo minhu xagga alle ka ahaatay qur-aanka yani nabiyullaahi ciisa calayhi salaam daatadiisa marka laga warramayo iyo mabdiciisa iisa aad baa lagu dheeraa fii suurati maryam oo kaleeto laga bilaabo wadkur maryama halkaa laga bilaabo ilaa cabaar la socdo isagon baa laga warramay siduu ku dhashay baa la faahfaahin iyo markii uu dhashay kadib wuxuu ku hadlay iyo mabdi uu la yimid baa la faahfaahin fii suurati ali cimraan sidoo kale marka waxaa mabda-a aada loogu dheeraanayaa mabaadi'da bulshooyinka adduunka ugu badan ay rumaysan yihiin ta ugu khatarta wey oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu aflagaadoodo lagu adab daraado oo la caayo wey ilaahay subxaana wa tacaala ilmuu leeyahay waa cay iyo aflagaado wey marka waa arrin weyn oo halis a wey ayib wljanata waana aljannata jannadu xaqun inay tahay ruuxii qiraac jannadu inay xaq tahay waa aakharo la rumeeyo wey wannaara wa ana naara naartuna xaqun xaq inay tahay ruuxu rumeeya adfalahu allahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannada ayuu gelinaya jannadoo la rumeeye iyo naartoo la rumeeyayo macnaheedu waxa weeye markay inay jiraan aada rumayso haddana rumayntaa waa inay kuu raacdo diyaargarow diyaargarow waa inaad naarta kacarkeedana bilowdo jannada raadinteedana bilowdo laakiin waan rumaysnahay haddana wax diyaargarow la imaan maayo ma rumaysnid wey warkeedu maxaa yeelay waxaa caadatan layska yaqaanaa ruuxa haddii la yidhaahdo masalan magaaladan hadda la degan yahay haddii la yidhahdo berrito ciidan weyn baa magaalada kuwaa berisan doona ama cadaab baaba samada kaga soo tegi doona sidaa daraaddeed hal cararo nin walbaba meeshii orod gaadhsiiyo iyo carar hal cararo haddii la yidhahdo oo cidda warkaa na soo gaarsiinaya ay tahay cid aan ku kalsoonahay ruuxii warkaa rumaysta oo qalbiga gashada berrito in laysku waaberisan doono caawa inuu bari may kula tahay caawa inuu magaalada seexan may kula tahay abadan ma seexanayo waa carabi si kasta hadduu u qalbi adagayo si kasta geesi u yahay wuun carabi go-u cararka bilaababa taas marka waxay kutusaysaa mabda'a qalbiga ku jira ee rumaynta jannada iyo naarta ah xubnahay ka muuqani oo dhaqankaaga ka muuqani oo diyaar diyaargarowgaaga ka muuqani haddii kale waxaa qalbiga ku jira sheegasho oo been ah waxba kama jiro saas way macana marka jannada waa inuu ruuxu rumeeyo jiritaankeeda una diyaar garoobo naartana rumeeyo jiritaankeeda una diyaar garoobo ruuxii intaa la yimaado waa ilaahay oo ilaahnimada keligii loo qiro nebi maxamedo salawatullhi wasalaamu caleyh risaalada loo qiriyo addoonnimada nebi ciise oo isagana addoonnimada loo qiro iyo rasuulnimada iyo kelimadii ilaahay ruuxii xagga alla ka inuu ah inuu yahay iyo jannadoo loo qiro iyo naartoo la qiro intaa ruuxii la yimaadaay adkhalahu allahu ilaahay baa wuxuu gelinayaa aljannata jannada ayuu gelin calaa maa kaana wax walboo ahaaday ayaa lagu gelin dushooda oo min alcamali camal wax alla wuxuu isagu markaa uu wato oo camal ah ayaa lagu gelin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa camalkuu la yimaado ama camal xun ha ahaado ama camal fiican ha noqdee ninkaasi marba hadduu mabdi mabdicii tawxiidka soo saxay camalkaa xune uu la yimid tawxiidkaa tirtiri towxiidkaa gubay sidaa daraaddeed jannaduu ilaahay gelinay subxaanahu wa tacaala camalkuu la yimid ha yaraado ha badnaado ha fiicnaado ha xumaado intaaba hadduu qirayo jannada ilahay buu geli subxana wa tacala saas waay calaa maa kaana min alcamal ma diidayo marka xadiidku jannaduu geli sheegi laakiin naarta ma ka badbaadaya ilan dad waxaa jira jannada geli laakiin naartana aan ka badbaadeen ma sheegin sidaas ruux intan intuu la yimaado intan rumeeyo ayaa haddana laga yaabaa inuu naarta galo liacmaal oo dunuub waaweyna oo uu la yimi daraaddeed laakiin waxaa qaطcan ah oo aan shaki ku jirin ruuxii tawxiid ku dhintay intuu doona hala ekaado wax yarna ha ahaado ruuxii tawxiidkaa ku dhintaaye inuu jannada ku dambayn doono cadaal ama ha la soo mariyo ama ilaahayba ha iska cafiyo subxaana wa tacaala laakiin jannuu ku dambayn waana ilaahay subxaana wa nicmooyinkiisa ka mid ah. walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim lahumaa saxiixaynka wa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday fii xadiidi citbaan citbaan xadiidkiisa dhexdii waxaa ugu sugnaaday oy ku warinayaan faina allaha xarama cala annaar nebigu inuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh faina allaha alle xarama wuxuu ka xaaraameeyey cala annaari naarta wuxuu ka xaaraameeyey man qaala ciddii tidhaahda laa ilaaha ila allah ciddii tidhaahda ilaahay naarta waa ka xaarameeyey yabtaqii isagoo doonaya bidaalika hadalkaa isagaa biwajha allah ilaahay wejigiisiiyo dartii isagoo ula jeeda oon ujeeddo kale wadanin ruuxii sidaa sameeya ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu gelin naartana waa ka xarima jirkiisa waa tawxiidka waa tawxiidka ruuxii la yimaadaay ilaan fadliga tawxiidkaan ku dhex jirnay isagoo ilaahay dartii ula jeedo ujeedooyin kale aan ku wadanin dhiiggaaga ku ilaali waa munaafaq dhiiggaaga ku ilaashu isleeyahy ma ahee dana kaluu ku wataa waxaasoo dhan maya yabtaqii bidalika wajha allah ilaahay daraaddii isagoo ula jeeda ruuxii saa ula yimaadaay naartu ilahay ka xarimay subxana wa tacala ayib oo hadda sunnagii sheegaynay dad muslimiin oo laa ilaaha ila allahu le inay naarta geli doonaan waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allahu oo buuxda oon kala dhimanayn oo qalbiga ku buuxda carabkana lagaga hadlay xubnahana lagaga yimid wax dhaawacana aan lala imaanin oo macaasi ah dunuubta waaweyn ah ruuxiisaa ula yimaadaay naari taaban mayso maxaa yeele ama waa muqtasid ama waa saabiq bilkhayraat labadaa qolona naari taaban mayso laakiin haddii uu tawxiidkii la yimaado laa ilaaha ila allahudii la yimaado si dhammaystiran oo buuxdana uusan ula imaanin ayadoo dhaawaca oo kala dhiman uu la yimaado oo dunuub waaweyn uu ku dhaawacay ruuxaasi waa daalimun linafsihi mashiicadiisuna hoos yaallaayo in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canhu ilahay hadduu doono subxaana wa tacala wuu cadaabiyo wuu ka goyn wuxuu la yimid ee dembi ah hadduu doonana ilahay wuu iska cafina subxana wa tacala jannadu geyni macna marka waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allahudaasi si buuxda ruuxii ula yimaada oo wax dhimid a ah iyo dhaawaca midna iyadoon lahayn la yimaada shuruud bay leedahay laa ilaaha ila allah nin raggii taabiciinta ka mid a ayaa waxaa lagu yidhi sheekh laa ilaaha alaysa man qaala laa ilaaha ila allah yadkhulu ljanna ruuxii laa ilaaha ila allahu yihahdo so jannada geli maayo markaasuu yidhi bala jannada waa gelaya laakiin maa soo miftaaxu ljanna ma hadale alaysa laa ilaaha ila allah miftaaxu ljanna laa ilaaha ila allahu soo furihii jannada ma ah oo laa ilaha ila allahu ruuxuu yidhahdo soo jannada geli maayo maxaa yale furihii buu wataa guri hadduu kaa qufulaya furihiisiina aad wadato waad un furan soo maa markaasuu yidhi nacam waa furihii jannada laakin maa min iftaaxin ilaa walahu asnaan fura ma jiro wax lagu furo ilaa wuxuu le ilku leey fain atayta bimiftaaxin lahu asnaan futixa laka wailaa lam yuftax laka haddaad adigu furo ilkihiisii watal keensatana ood la timaadana albaabka wuu kuu furi furo laakiin yacni toolamo ah oo aan ilka lahayn haddii aan la timaado weligaada adigu albaabka gelgeliyo ku furmi maaya buuri macnaha mudaan macnaheedu waxa weeye laa ilaaha ila allah waa wax qalbiga gala aftana laga yidhaahdo laakiin waxay leedahay yani acmaal fara badan oo in lala yimaado ay u baahan tahay acmaashaasaa ilkihii jannada furayey ah haddii aad ilkaha la timaadana jannada way kuu furi haddii kale laa ilaaha ila allahu mutaxan oo qaawan oo aan ilka lahayn oo adigu meel la tag wey adigu meel gee shuruud baa marka loo shardiyaa laa ilaaha ila allah ruuxa markay naarta ka badbaadinayso jannadana gelinayso ilaa waxaa loo shuruud dhowr ah shardiga koobaad alcilmu almunaafi liljahli ruuxu waa inuu macnaheeda garanayo oo madluulkeeda garanayo ousan jaahil ka ahayn laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullah maxaa laga wada cajiib waxyaalaha qariibka waxaa ka mid a ah. jamaahiirta muslimiinta maanta haddii la weydiiyo laa ilaaha ila allahu bal macnee qalla man laha cid garan oo macnaheeda ku hanuuni aad bay u yartay waxyaalaha layaab kale bay ka mid haddana maca daalika waxaa kaaga daran sayban danba ayna uga lahayn inay xataa fadhiistaan oy bartaan xataa maba shaqadoodaba maahaba waxaa ku fillaatay keliya islaam waa magac haddaadan sheegatay inaad muslimtahay masaajidkan salaadana tukato kifaaya waa kugu filan laa ilaaha ila allah oo kelimada islaamka lagu soo gelinaya jaahil buu ka yahay macnahay faa'iideynaysa macnaha marka waa inuu ruuxu macnaheeda garanayo jaahilna uusan ka ahayn maxay aayadda waxaa kutusaysa qowluhu tacaala faclam anahu laa ilaha ila allah faclam waxaa kutusaya xadiidka aanta soo marray man shahida shahaadadu cilmi baa la socda shahaadadu afkoo laga yidhahdo keliya maaha marka cilmigu waa shard shardiga labaad waa yaqiinta ruuxu waa inuu si hubaal ah oo shaki ku jira waa inuu qalbiga u geliyo mustayqinan biha qalbuhu baa axaadiista qaarkood ku timi isagoo qalbigiisu uu si dhab ah oo hubaal ah uu qalbigiisa u rumeeyey macna shardiga saddexaadi asidqu waa inuu rumeeyo oo sidqigaa waxaa laga wadaa waa inuu daacad ka yahayo munaafaqnimo aynan ka ahayn haddii laa ilaaha ila allah afka aad ka tidhaahdo qalbigiisa diidan yahay oo munaafaqnimo qalbiga kuugu jirtaay maya lagaa yeeli maayo shardiga kalena alikhlaas ilahay daraaddii waa inaad ula jeedo ujeedooyin kale iyo dano kale waa inaadan ku wadanin muslimiinta isku dhex dara waa inaysan kaa ahayn xoolahaagii naftaada lagugu badbaadiya waa inaysan kaa ahayn siyaasad inaadan ku gaadhaynino jamaahiirta muslimiinta qalbigooda kusoo jiido siyaasad iyo dowladnimo ku gaadho waa inaysan kaa ahayn laa ilaaha ila allah waa inay macnaha daacadnimo waa inay macnaha kaa tahay alqabuul waa shardiga kale wey waa inaad ogolaato ood u hogaansato oo aada macnaha waxa weeyaan waxay ku farayso iyo waxay kaa reebayso aad macnaha qaadato waxay ku farayso waxay kaa reebaysana kaada laanna laa ilaaha ila allah waxay ciwaan u tahay mabda'a islaamka oo kitaabka ile iyo sunnada nabiga sal lla alay wasalam haddii aadan kuwaa qaadanin oodan dhaqan ahaan u qaadanin oodan u hogaansamin laa ilaha ila allah meelgii adugu alla subxaana watacala waa ka odhanaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum iimaan lagama helin oo islaanimada sheeganaya waa been ilaa ay adiga xaakim kaa dhigtaanoo sharcigaaga ay u xugun tagaan saasuu ilahi subxana wa tacala uu leeyay marka laa ilaaha ila allah oo maxkamada kaleeto iyo dawaaqiid iyo dhaqamo kale iyo caadooyin kaleeto laysku dhaqayaay meeshii la geyn lahaa baa loo middaa iyada waa in loo hogaansamo ta kaleeto waa in la jeclaado laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdaayo waa inaad jecesha mabda ay ka turjumaysa oo kitaabka ilahi sunnada nebi nebiya ah waa inaad jecesha dadka laa ilaaha ila allahu ku dhaqmaya iyo dadka wata iyo dadkaa waa inaad jeclaatood iyaga u heliso oo xisbigaa aada gasho oo iyaga dhankooda aada kasoo soo jeesato oo hiil yaho aad kuwaa la garab istaagto wey waa alwalaa walbaraa haddiise laakiin laa ilaha ila allah afka aad ka leedahay dadkii laa ilaha illa allahuna aada necdo xisbigii ilaahay aad nacdo axsaabta shaydaanka aad la soo safato laa ilaha ila allahuna aada leedahay maya lagama yeelay iyadana markaas socon mayso shuruudda laa ilaha illa allah way ka mid shuruuddaasoo dhan waxaa kutusaya adilo badan oo kitaabka alleh iyo sunnada nabiga sal lay wasalam ka mid ah shal shardi buu xadiidku tilmaamayo waa shardiga ikhlaaska wey yabtagii bidalika wajha allah waa inuu ilaahay daraaddii ula jeedo ujeeddo kale ayna meesha ku jirin taasuu xadiidku tilmaamay ayb wa can abi saciidin alkhudriyi radi alla can rasuuli lahi sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi qaala muusa nabiyullaahi muusa baa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayo callimnii ibar shay-an wax ibar shaygaasoo adkuruka aan kugu xuso oo wa adcuu bih adcuuka bihi aan kugu baryo ilaahayow shay aan kugu xuso oo kugu baryo ibar buu yidhi nabiyullaahi muusa baa saa ilaaha weydiistay subxaanahu watacaala tacaala qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allah wuxuu ku yidhi muuse qul waxaad tidhahdaa yaa muusa muusow laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu alla mooye hadalkaa dheh buu ku yani kelimatu tawxiid waaye qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi muusa calayhi salaam yaa rabbi waxoogaa buu yaro saluugayo in loo badiyo waxaan dadku la wadaagin buu rabay qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbigayo kullu cibaadika addoommadaadoo dhan yaquuluuna way leeyihiin haada taas cid walba laa ilaaha ila allahu way leedahay ee anigu waxaan rabaa wax ka weyn wax ka fiican baan rabaa oo kugu xuso oon kugu ammaano aan kugu baryo qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala yaa muusa muusow low ana asamaawaati sabca toddobada samo iyo wa caamirahunna in alle inta ku dhex noole camiraysa hayri oo aan ani ahayn ani markii layga reebo walaradiina iyo walaradiina asabca iyo toddobada dhul fii kifatin haddii kafad la saaro haddii toddobada dhul iyo toddobada cir iyo inta camiraysa ku dhex nool aniga marka layga reebo intooda haddii kafad laysla saaro walaa ilaaha ila allahuna fii kifatin iyadana haddii kafad la saaro laa ilaaha ila allahuna kafad la saaro lamaalat way la liici lahayd laa ilaaha ila allah bihinna samaawaadkaa iyo dhulalkaa iyo inta ku dhex noolba waxaa la liici lahayd oo ka rajaxmi lahayd laa ilaaha ila allahu baa ka rajaxmi lahayd rawahu ibnu xibbaan baa wariye xadiidka waalxaakimu wasaxaxahu saxiix buu ka dhigay xadiidka waxaynu ku dhex jirnay laa ilaaha ila allahu ajriga iyo fadliga ay leedahay waxaa nabiyullaahi muusa ilaahay u weydiistay inuu siiyo ama uu u sheego oo uu baro hadal uu ku ammaano oo uu wax ku weydiisto markaasuu ilahi subxana watacala wuxuu ku uhi laa ilaaha ila allah sidaa dheh markaasuu yidhi ilaahay oo addoommadoo dhan bay taasi ka dhaxaysaaye mid dheeraadaan ariga rabaa wuxuu yidhi muusaw samawaadka toddobada ah iyo dhulalka toddobada ah iyo inta ku dhex nool haddii kafad la saaro laa ilaaha ila allahuna kafad la saaro waxaa ka xoog badnaan lahayd kafadda laa ilaha illa allahu la saaray marka wax ka weynoo la keeni karo ma jiro afdalu maa qultu ana waalnabiyuuna qablii laa ilaaha ila allah waxa ugu fadli badan ee anigiyo nebiyadii iga horreeyeyba aan ku hadalnaay waa laa ilaaha ila allah wax ka macno weyn ama ka miisaan weyn ama ka ajir badan oo la keeni karaay ma uu jiro wey macnaheed waxaa kutusi sidoo kale xadiidu lbitaaqa xadiidka caanka ku ah magaca xadiiu lbitaaqa la yihahdaa xadiidkaasi wuxuu ahaa waxau nabigu sheegay salawatullhi wasalaamu caleyh nin baa maalinta qiyaamada imaan doona waa xadiidku waa xadiid xasan ah markaasaa wuxuu la imaan doonaa markuu yimaado wax camal ah oo uu wataayo ma jiro markaasaa maxkamadda marka la hor keeno yaa waxaa la odhanayaa wax camal ah ood sheegani ma jiraan waxaa loo soo saarayaa sagaal iyo sagaashan diiwaan oo sayi-aadkiisi iyo dembiyadiisu ka buuxaan markaasaa la dhihi akriso markaasaa waxaa markuu akristaa la dhihi waxaba yaraata ee lagu dul saaray ama lagugu duudsiyey oona la imaanin oo dusha lagaa saaray ma ku aragtay maya buu dhihi mabay ku dulmiyeen malaaigtii wax kaa qoraysa maya kulli waxay qoreen waa wax jira wax camalood sheegani oo wanaagsadi ma jiraan ood la timid oo kafadan banaan ee liicsan lagu saaro markaasu wuxuu odhanaya ilah waxba ma xusuusin markaasaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku odhanayaa balaa agtannada waxaad ku leedahay camal aan lagaa duudsiyeynin markaasaa waxaa lasoo saarayaa buu nabigu uri salawatullhi wasalaamu calayhi bidaaqa yar kaadh yar markaasaa waxaa la saarayaa kaadhkaa waxaa ku qoran laa ilaaha ila allah ayaa ku qoran kaadhkii yaraadaa waxaa la saarayaa kafadi kale kaadhkii yaraabaa marka wuxuu ka xoog badnaanayaa miisaan ahaan kaga xoog badnaanayaa sagaal iyo sagaashankii diiwaan buu ka xoog badnaanaya waa xadiis nabigeena ka sugan salawatullah waslamu caleyh laa ilaaha ila allah marka wax la miisaan ah haba yaraatee maba jiraba macna saasaa layna baraya laakiin laa ilaaha ila allahu nidhaye laa ilaaha ila allah weye maxaa tahay halkaa ad isu dhex fadhiiso laa ilaaha ila allah wax weyn loo sheegiye laakiin laa ilaaha ila allahu maxay tahay xaqiiqatuhaa maxay tahay maxay kaa doonaysaa maxay ku amraysaa ma kelimo afka laga yidhaahdo keliya mise waa dhaqan buuxa oo shuruuday wadataa oo wax badan bay dabada ku tiidanaysaa oo adigoo dhan bay doonaya inay kuu taliso waa wax taasaa u baahan inaad macnaha waxa isweydiiso adigii inaad marka dib isugu foofto maxaad kala timid maxaase kaa maqan halkaa inaynu ku foofnaa loo baahanya aynu halkaa isweydiino can abi saciidin alkhudriyi can rasuuli lahi sal ly wasalam qaala wuxuu yidhi qaala muusa nabi muuse wuxuu yihi ya rabbi rabbi o callimnii ibar shay-an wax ibar adkuruka oon kugu xuso oon kugu ammaano oo wa adcuuka bihi aan kugu baryo wax kugu weydiiso qaala wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa yaa muusa muuse waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbigo kullu cibaadika atoomo addoommadaado dhan yaquuluuna haadaa way leeyihiin kaas addoommado dhan buu ka dhexeeyaaye mid dheeraada isi wey qaala wuxu uhi yaa muusa muusow low anna asamaawaati haddii samooyinka asabca ee toddobada ah wa caamirahunna iyo inta camiraysa ee ku dhex nool hayrii oo aniga aan ahayn aniga marka laga reebo walaradiina iyo toddobada waalaaraadiina iyo dhulalka dhe assabca ee toddobada ah intoodaa haddii fii kifatin ay kafad dhexdeed yihiin wa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahuna fii kifatin ay kafadda kale ku jirto lamaalat way la liici lahayd bihinna samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex noolba laa ilaaha ila allahu baa la liici lahayd oo ka xoog badnaan lahayd rawahu ibnu xibbaan baa wariye walxaakim wa saxaxahu welitirmidiy waxaa u sugnaaday wa xasanahu tirmidi xadiidka xasan buu ka dhigay can anasi wuxuu ka warinayaa samictu rasuula llahi sal lay sl nabigaan maqlay buu yihi anas yaquulu isagoo nabigu yhi sal lay wasalam qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi waa xadiisun qudsi waay waa axaadiista ilaahay uu nabigu ilaahay ka wariye subxaana wa tacala xadiiqudsiga